bsmi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin alxuruuf zaa'ida fi alasmaai almusagara inta waxaan ka gelaynaa uh, isla baabkii waxaan ku jirin baabu taskhiir laakiin haddii ay dhacdo in ay jirto xuruuf ay culus tahay in lagu jamciyo fucaycil iyo fucayciil sida loola dhaqmayo baabkeedan gelayna qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala w alqi fi الtasgiiri maa yustadqlu zaa'iduhu aw ma taraahu yadqulu wاlaxrufu alatii tuzaadu fi اlkalim majmuucuhaa qowluka saa'il wاntahim taqulu fi munطaliqi muطayliqu fafham wfi murtasiqi muraysiqu wa qiila fii safarjalin sufayriju wa fii fatan mustakhrijin mukhayriju waqad tusaadu lyaau litacwiidi waljabri lilmusagari lmahiidi ka qowlihim ina almutayliqa ataa waakhiban isufayrija ilaa fasli shitaa washada mimaa asaluuhu daya tasgiiru daa wamithluhu ladaya wa qowluhum ayda unaysiyaanu shada kamaa shada mughayribaanu walaysa hada bmithaali yuxdaa faاtabici اlasla wadac maa shada inta marka alxuruuf zaa'ida wa طariiqaة الtacaamuli macaha fi اlismi اlmusagari qaala الnaadimu walqi tuur fi اtaskhiiri fi اlismi اlmusagari maa yustathqalu wixii la cuslaysanayo xuruuf iska tuur maa yustathqalu wixii la cuslaysanayo zaa'iduhu dheeraadkiisa aw maa taraahu wixii aad arkaysa yadqulu inuu culus yahay ba marka wuxuu leeyahay musanifka isimka la taskiirinayo wixii ku culus oo min xuruufi zaa'ida ah tuur aw maa taraahu yadqulu ama wixii culus walow min xuruufi ziyaadi uba ka mid ahaanin marka waxa weeyaan haddii kelimadii rubaaci iyo khumaasi iyo sudaasi ay noqoto waxaa ku qasbannahay saddexdii labadii wasan oo fucaycil iyo fucayciil ah in lagu jamciyo marka kelimadii hadday keeni wayso iyadoo xuruufteedii wada wadato in fucaycil lagu jamciyo ama fucayciil xuruuf zaa'idaha laga fiirinaya hadday ku jirto xuruufta zaa'idada ah waa la goyna haddii laga waayo ay kulligeed wada asal ay noqoto ayna cuslaata in labadaas walsan midkood lagu jamciyo xarafka danbaa la goynay marka ma aha kelimada hadda uu musanifka intuu ku sheegay mukarar ma aha maa yustathqalu zaa'iduhu aw maa taraahu yadqulu isku mid ma aha wa alqituur fi taskhiiri maa xaraftuur yustathqalu maa shay ka tuur yustathqalu zaa'iduhu ziyaadadiisa la cuslaysanayo aw maa ka tuur taraahu aad arkaysa maa xaraf ka tuur taraahu aad arkaysa yadqulu inuu culus yahay intaas waa hordhac markaasuu yihi walaxrufu axruftii alatii axrufta tusaadu fi lkalimi kelimiyaasha lagu ziyaadiyo majmuucuhaa waxaa kulminaya qowluka oo saa'il wantahim aad ku qowshay tobankaas xaraf yaaba kelimada hadday wax ziyaado ku jiraan oy ayada ayaga ay qeyb ka yihiin ayagaa ziyaada ah marka kalimaadkaas waxa weeyaan sa'altumuunii haa waa lagu jamciyaa alyowma tansaahu waa lagu jamciyaa saa'il wantahimna waa lagu jamciyaa waxaad rabtay anaytu inaaytu inatii oo kalay la mid tahay marka horta waxaa weeyaan tobankan xaraf xuruufta carabiga sideed iyo labaatan sooma ahayn sideedda iyo tobanka kaloo soo hartay kulligeed asli waay la arki maya iyadoo laleeyahy xarafkan waa zaa'id mathala daad oo kale kasoo qaado laa yumkin an yakuuna fii kalima min alkalimaat in la yidhaha daadkaa zaa'ide lama dhahay ayib taas waa marka maa cadaa haadihi alcashara fa jamiicuhaa xuruufun asliya nuqto waay nuqdada labaad haadihi اlxuruuf hiya alatii yumkin an takuuna minhaa xuruuf zaa'ida ma aha xuruuftan tobanka a waa ziyaada meel kastooo lagu arkay ziyaado ku yihin macnaheeda ma aha laakiin wax ziyaade haddayba jiraan oo kelimada ay tobankan ka mid ay ku jiraan ayaga weeyaan laakiin macnaheedii ma aha meel kastooy ayaga joogaan ayagaa ziyaada ah ma ah hadda mathalan saala siinta sa'altumuunihaa ka mid e sa'ala siinteeda ziyaada ma ah oo fi hadihi lkalima sa'ala ziyaada kuma ah laakiin istakhraja siinteeda waa ziyaado waay marka haddii un wax ziyaada la leeyahay kuwaana ah laakiin ma ah fi kuli mowqic oo ayaga lagu arka ziyaada ah macnaheedii ma ah markaasuu ihi walaxrufu alatii axruftoo tuzaadu fi lkalimi kelimiyaasha lagu ziyaadiyo majmuucuhaa dhammaanteeda qowluka weeyaano saa'il waltahim wantahim aa tiri waa siin alif hamzo laam waaw alif nuun ta ha miim intaasaa la yidhaahda taquulu waxaad leedahay fii munطaliqin ninkii tagay mutayliqu aad leedahay fiiri kelimadan waxaa weeyaan haddii kelimada ay rubaaci tahay ama khumaasi ay tahay hadday xaraf min xuruuf ilcila ay ku jirto ayadaa laga goynaya xataa yatasanaa taskiiruha calaa fucaycil aw fucayciil haddii la waayo haddii la waayo xuruuftii kale oo dheeraadka aha la fiirinaya haddii la waayo kulligeed wada asal noqdaan xarafka dambeeyaa la jara saddexdaas marxalo waa almarxalatu اlأulى haddii ay kelimadii xaraf min xuruuf ilcila ay ku jirto alif iyo iyo wixii lahal ah oo intii la gooyana wasinka uu ku imaan kara iyadaa laga bilaabaya haddii la waayo xuruuf zaa'ida ah la fiirinaya haddii xuruuftii zaa'idada la helo ayadaa la goynaya xataa yatasanaa lana taskhiiruha cala alwasnayni haddii la waayo xaraf asliho akhiir aha la jaraya marka fiir hadda taquulu waxaad leedahay fii munطaliqin muطayliqu munطaliq isim faacil waay ficilka uu ka yimid asalkiisaoo thulaathiga ah ficil oo oo asal ah thulaathi iyo hal maadoo faclala un baa ka jirto inta kale waxa weeyaan waa zaa'id marka fiiri ficilkan thulaathigiisa asalkiisa taluuqa yuu ahay waxaa asal eh waa taa iyo laam iyo qaaf marka ficilkiisii maadi waxaa lagu ziyaadiyey inalaqa hamzo iyo nuun yaa lagu ziyaadiyey markii isim faacil laga dhigi rabayna munaliqin miim godan iyo nuun oo reebana ku ziyaadsan marka wasankii ayagoo labadoodii muntaliqun wada joogo wasan fucaycil iyo fucaycil laguma keeni karo marka waxaa leey waa in la gooyaa xaraf ka mid eh markaan fiirinay miimkina waa ziyaado nuuntina waa ziyaado marka waxaa haboonaaday nuunti in la goy lannahu miimta waxay u joogtaa lidalaalati calaa annaha ana alkalima ismu faacilin isimka faacil oo ficilka khumaasiga iyo sudaasiga miim madmuuma awalka laga dhiga marka miimta godan waxay u joogtaa lidalaalati calaa ana hadi kalima ismu faacil marka nuunta maanta la jaray markaasa waxaa la yidhi muطayliqu nuunti waa mutayliqu ninkii tegidaanka yaray tegid yarow aa laleeyahay fafham faham wa fii murtaziqinne waxaa laleeyahay muraysiqu fiiri maadada murtasiq waxay ka timid min arisqi masdarkeedii raa iyo zaa iyo qaafa asal ah maxaa ku dheeraad e miim iyo taa ku dheeraad iftacala laga dhisay irtazaqa ninkan markuu risqigiisa raadsanayo murtaziq baa laleeyahy laakiin hadda fi isilaaxi mutaakhiriin nin camiilho calooshiis u shaqaysta ahaa hadda ay curfiga loo yaqaana laakiin asalkeeda ninki saake tago oo baxthan can irisqi u taga murtaziq baa la yidhaahda marka isilaaxa oo asalka kaa weeyaan markii murtaziq la doonay in fucayci lagu jam oo lagu taskhiiriyo labadoodii marka ama miimti ama tadi mid la goy ay noqotay tadiyaa la gooy muraysiq a la yihi markaas wa qiila waxaa la yihi fii safarjalin sufayrijun safarjal waa faakiha annaga soomaali markaan joogno safarjal maana aqooni jirin markaan yeman aan tagay yaan raadiyey kelimada safarjalkaas waa arkay qudaar yar yar oo liinteena liin dhanaanta u eg oo weliba liin dhanaanta qoraxda markay ku dhacdo la qallaajiyo oo kale midib ahaankaas oo boor kale ay u ekaanaysaa markaa dhadhamisidne xajmi ahaan liinta suurad ahaan liin ay u eg tahay eh, midib ahaana liin bislaatay oo markaa eh, maxaan ku iraahdaa eh, asfar noqotay ayay u eg tahay dhadhan ahaana liinta way ka macdahay xoogaa dhanaanna way wadataa dhadhanna way leedahay oo macaan ena way isku darsan tahay kaasaa sufeyrid la yiraahdaa xajmi ahaan saasuu ogow marka waqiila fii safarjalin waxaa la yidhi sufeyrid tanna waxay mithaal u tahay kelimadii oo ah sudaasi khumaasi dheh kelimada khumaasi weeyaan isimka waxaa la yidhaahdaa waxa uu ku gaari karo wa muntahaahu khamsun in jurida in tajarada wa in yuzad fiihi famaa sabcan cadaa waaka ibnu maalig yiri isim wuxuu ku gaari karaa xuruuftiisoo asal ilaa shanuu gaari kara haddii ziyaado lagu dardarna ilaa todobuu gaari karaa ma dhaafi karo ficilkane asalkiisa afar ku gaari karaa lixna ma dhaafi karo marka safarjal hadda kulligeed waa kalimaad oo wada asli ah markii la doono in la taskhiiriyo ayadoo intoodii wada joogta lama taskhiiri karo xaraf zaa'id kuma jiro inkastoo siintaas hadeertaan min xuruufi ziyaaday ka mid tahay laakiin laysa macnaaha annaha fii kulli kalima ziyaada ay ku dhex jirta ma ah marka wax kale loo waayay baa laamtii oo ugu dambeysa la xadfay markaasaa sufayrij la yiri wafiifatan waxaad leedahay mustakrijin wax lasoo baxaya mukhayriju lasoo bixid yarowgii baad leedahay fiiri masaladan mustakhrijka ah ficilka asalkeeda kharji kharaja bay ka timid kharaja masdarkeedii khuruuj wa kharaja ra kha rai jima asalka ka ah markaasaa waxaa lagu ziyaadiyey saddex kaloo istakhraja hamzada oo bilaago waa ziyaado siinta waa ku ziyaado tada waa ku ziyaado marka asoo istakhraja isimkeeda faacil mustakhrij buu noqday xarafkii horo yaa miim madmuuma loo bedelay marka miimta madmuumada waa zaaido siinta waa ziyaado tadi waa ziyaado markaasaa layihi hala taskhiiriyo ha lagu taskhiiriyo fucaycil ha lagu taskhiiriyo markaasaa waxaa layihi mukhayrij siintina waa la gooyey ta'dina waa la gooyay wax ziyaadaha waxaa nagala socda hadirtaa miimtaas madmuumada ah markaasuu iri waqad tusaadu lyaau litacwiidi waljabri lilmusagari اlmahiidi waqad tusaadu lyaau ya-di in la ziyaadiya la arkaa litacwiidi in la badelsiin daraaddeed in loo ziyaadiyo iyo waljabri kabid lilmusagari midkii la taskhiiriya lagu kabayo almahiidi ee macnaha xaqiisi la burburiyey ama mahiid bimacnaa maksuur اlxaq mahduum اlxaq ninkii xaqiisii la baabi'iyey ninkan hadama xaqahu ama fulaanu mahduum اlxaq hadii mahduumun hadii la yihahdo nin xaqiisi la baabi'i waqad tuzaadu lyaau yaadi in la ziyaadiya la arkaa litacwiidi badelsiin daraaddeed in loo ziyaadiyo <coughs> iyo waljabri lilmusagari midkii la taskhiiriyo la kabay almahiidi ee macnaha la nuqsaamiyey xaqiisa laga nusqaamiyey ka qowlihim weeyaan oo ina almutayliqa ataa waakhiban الsufayriija ilaa fasli الshitaa ka qowlihim ina almutayliqa midkii tegid yarowga ahay ataa waa yimiday hadda ulajeedada <laughs> alxamdulilah kelimada had dirtaan waxaa weeyaan iyadoo awal ahayd muntaliq yaa la taskiiriyay sida hor horu soo sheegna nuuntaa laga gooyey markaasaa layidhi mutayliq a layidhi markaasaa waxaa layidhi haddane ma dhici kartaa nuuntii la gooyey kelimaka xaraf kale oo beddelkiisa u geli karto sidii wuxuu waayey maadaama isimka wax laga gooyey dacfiya ku dhacay dacfigaa sida loo kabo wax kale ma loogu bedeli karaa markaas ayaa dheeraad la keenaa layihi mutayliiq fucayciil ay noqotay wasankii kale ay u guurtay fucaycil ay joogtay fucayciil ay u gudubtay markaasaa qofku waxau dhihi karaa oo haddiiba wax loo soo celinayo wax dheeraad looga daray maa siyaadadiisii oo laga goy loo soo celiyo markaasaa lagu leeya nuunti in la soo celiyo waxaa diidaya wasankii ayna ku imaan karin ziyaadadan oo nuuntii aan ahayn waxa loo keenay liannahaa tatanaasabu maca alwasni athaani aladi huwa fucayciil labadaas midkood inay ka baxda lama rabin marka sidaasaa keentay inaan ziyaadadeedii hore loo soo celinin mid kalan la ciwad qaato ka qowlihim ina almutayliiqa ataa waa yimida waakiban xaal uu yahay mid eh, eh, urarayo asufayriija faakihada sufayriij la yihahdo ilaa fasli shitaa waa khibankaas yani muakhiran inay tahay iyo iyo midkeeda ma si fiican hadda taxdiid ahaan uma xasuusto inan qaamuuska soo fiiriya noqonaysa ayib marka hadda maxalushaahidka waxaa waa in almutayliq washada mimaa asaluuhu daya tasiiru daa wamithluhu ladaya washada waxaa shaad noqday mimaa asaluuhu waxay asaleeyeen dayaa aashaad ka noqotay oo taskhiiru daa ah wa hiya taskhiiru daa wa mithluhu waxaa lamid eh, alladaya alamid lamid eh. daya iyo aladaya lababadaas waxa waa shaad waay laba jihaba shaad waa ku noqdeen aljihaة اluulaa mar waa ladii iyo eh, daa iyo aladii waa asmaa oo mabniyaad ah taskhiirkan awel waxaan soo niri wuxuu gaar ku yahay isim mucrab oo mutamakin amkan uu gaar ku yahay marka kownu daa oo ismu ishaara a iyo alladii oo ismu mawsuula in la taskiiriyo waa shaad hada bictibaar waay bictibaar kale haddana isimka haddii la taskhiirinaya qaanuun loo raacow lahaa qaanuunkaasoo asaasigiisa in awalkiisa la godo thaanigiisa la fatxiyo thaalidkiina iyo dheeraad lagu daro haddana daa iyo alladaa intaba qaanuunka way khilaafeen oo hadda dhayaa layidhi awal lama godin thaani eh, maxaan ku yidhah lama kordhigin kulliba waa maqan yaa-un tashiir keli ah ku jirto dhayaa midkan yarowga ah aa la leeyahay oo ishaaradina waa la rabaa taskhiirkina waa la rabaa aladii kii yarowgii aa la leeyahay ladiida oo mawsuul ah iyo taskhiirkii a laysku daraa marka anahaa khaalafat qawaacida taskhiir min jihatayn min jihati ana haadayn اlismayni mabniyaani w min jihati thaaniya anahaa lam tufcal ama anahumaa ama anahaatayni alkalimatayni lam tufcalaa biqawaaniin اlismi اlmusagar oo min dami awalihi wa fatxi thaanihi waa ka maqan tahay washada waxaa shaad noqday mimaa asaluuhu waxay asaleeyeen oo qaacidadii ay soo sheegeen khilaafa daya oo wahya tasiru da wa mithluhuna ala dayaa lamide wa qawluhum qowlkoodu aydan ku noqone unaysiyaanu ay yidhaahdeen shada waa shaad noqday kamaa shada mughayribaan sidii mugayribaan uu shaad u noqday yuu u noqday buu leeyahy haddane fiiri kalimaad shaad waxaa layihahda yuxfad walaa yuqaasu caleyh insaan aa la rabay in la taskiiriyo insaan haddii la taskiiri rabo waxay ahayd waa isim oo alif iyo nuun u dambayso oona nakira ah sidii sarxaan oo kale in unaysiin la yidhaahdo oo surayxiin oo kale in laga dhigay ahayd qaacida ahaan lagama dhigine markii unay si la yidhi yaa waxa waaye alifkiisana waa la baaq yeelay ya dheeraad kale oo yaa u tasiir aan ahayna waa lagu soo kordhiyey liannahu insaan nuunti iyo siintii aliftii nuun sideeday u joogaan ya-da hore waa yaa u tashiir ya-dan labaad dheeraad waay carabtiyaa laga maqlay lama inkiri karo laakiin qawaaciday khilaafsanta waa shaad baa laleeyahy kamaa shada mughayribaan suu ou shaad u noqday maqrib aa la taskhiirin rabay maqrib markii la taskhiirinay maxay noqotay mughayrib aa rabay inay noqoto maqrib waxaa weeyaan waa isim oo oo rubaaci ah oo yumkin an yujmac calaa fucaycil marka waxay ahayd mugayrib in la yidhaahdo mugayrib inta la yiriyaa alif iyo nuun hadana lagaga daray meelay u socdaan lama yaqaano isimka hore mugayrib intiisa ku taskhiirsan yahay alif iyo nuun dheeraad ah lagu daray waxaa laleeyahay taskhiir oo macnaha oo oo shaad a ah waay mugayribaan waxaa lamid aho carabti laga maqlay leyla oo kale meeshii laga rabay luyeyla in la yidhaahdo y luyeyliya ay yidhahdeen luyeyliya ya bay qabla taa almarbuuda ka hormaryeen cashiya sidaasoo kale cushayshiya yaa carabti laga maqlay oo cushaya in la yidhaahay ahayd asalkeedii marka wa qowluhum ayga qowlkooda aydan ku noqone unaysiyaan ay yidhaahdeen fii xaali taskhiiri shada waa shaad noqday kamaa shada mughayriban lafdigaas mughayriban suu shaad ku yahay walaysa haadaa midkaan ma aha unaysiyaan io mughayribaan io daya io alladayaabo labadaas afartan kelimabo ma aha bimithaalin ma aha yuxdaa lagu daydo mithaal lagu daydo oo ayaga wax loogu qiyaasta ma ahane ayaga waa la xifdiyaa walaa yuqaasu calayha gayruha ayib ee fatabici lasla asalkii aan kuu soo sheegay oo fucaycil io fucayci fucayl iyo fucaycil iyo fucayciil ahayd raac wadac ka tag maashada wixii shaad noqdayn iska dhaaf saasuu musanifkana leeyahy waa dardaaran weeyaan ayib aan ku laabanay craabti markan wa alqi fi taskhiiri maa yustathqalu zaa'iduhu aw maa taraahu yathqulu wاlaxrufu alatii tuzaadu fi lkalim majmuucahaa qowluka saa'il wاntahim wa alqi alwaaw listinaaf alqi ficilu amrin mabniyun calى xadfi xarfi اlcila wاlkasraةu qablaha daliilu calى ana alyaaa hiya اlmaxduufa wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta fi اtaskhiiri jaaru majruur mutacaliq balqi ma ismu mawsuul bmacna aladii mabniyun calى الsukuni fi maxali nasbin mafcuul bihi yustadqlu ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuuli marfuuc bdama daahira zaa'idu naaibu faacili marfuucu calaamatu rafci dama daahira zaa'idu mudaafu lhaau mudaafu ley mabniyun calى dami fi maxali jarin wاljumlaة min alficli wa naa'ib اfaacil yustadqlu zaa'idu laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul aw ma taraahu aw xarfu caطf ma ismu mawsuul bmacna aladii mabniyu calى الsukuni fi maxali nasbi macطuufaة calى ma alأulى taraa ficlu mudaaricu marfuuc bdamati muqadara calى اlأlifi litacaduri wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta wاlhaw damiir mutasil mabniyu calى dami fi maxali nasbi yahqulu ficlu mudaaricu marfuuc bdama daahira wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilى ma طيب والجملة ما تراه يثقل والجملة من الفعل والفاعل تراه في محل نصب xاal من مفعuuل تrاahu taraadaas markan aan ka dhigno ru'ya baصرية hal mafcuul ay qaadataa ra'aytu فuلاaنا hadaa tiraa بمعنىa abصرtu hal mafcuul waay ythqل xaalay markaa u dhacaysa والجملة min alficli wاlfaacili taraahu laa maxala laha min alicraab liannaha silaة اlmawsuula w w aw maadaasna macduufu calى ma alأulى wاlaxrufu alatii tuzaadu fi اlkalim majmuucuhaa qowluka saa'il wاntahim wاlaxrufu alwaaw اlاstinaaf alaxrufu mubtada marfuucu bاlاbtidaa wa calaamatu rafci dama daahira alatii ismu mawsuul صفة للأxرف مبنiي على السkون في محل رفع تزاad فعل مضاaرع مبنiي للمجهول مرفوع بضم ظاaهرة ونائب الفاaعل ضمير مستتر جواaزا تقديره هي تعuud إلى التي أma إلى الأحرف في الكلم jاar ومجرور متعلق بتزاad والجملة من الفعل ونائب الفاaعل تزاad لا محل لها من العراب لأنها صلة الموصول والعاaئد بينه والعاaئد إلى الموصول huwa damiir اladii huwa naaib اfaacili wاlaxrufu weli mubtadiyay ku tahay majmuucu mubtada thaani marfuuc calaamatu rafcihi dama daahira majmuucu mudaafha mudaafu iley mabniun calى sukuuni fi maxali jarin qowlu khabaru lilmubtada'i thaani marfuucu calaamatu rafcihi dama daahira qowlu mudaafu lkaafu mudaafu iley mabniun cala fatxi fi maxali jarin wاljumlaة min almubtada'i thaani majmuuc wa khabarihi qowluka fi maxali rafcin khabaru lilmubtada'i اlأwl alaxrufay khabar u tahay saa'il ficlu amrin mabniun cala sukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta wa jumlaة saa'il fi maxali nasbin maquulu qowlika wاntahim waa jumla min alficl اlamri wa faacilihi macطuufaة calى jumlati saa'il taqulu ficlu wa faacilu في منطلق jاar ومجrور متacلق بتقول مطyلق خبر لمبتدأ محذوف تقدير hذا مطyلق مطyلق خبر المبتدأ weeyaan فافهم الفاء للاستئناف افهم فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت وفي مرتزق مريزق alwaaw xarfu caطfin fi murtaziqin jaar wa majruur mutacaliq macطuuf calى muطayliqin taqulu fi muطayliqin muطayliqu wa fi murtaziqin murayziqu fafhamtaan shicirkaa lagu qurxinaya laakiin fi murtaziqin waxay ku cadfan tahay muطayliqin murayziqu sidi muطayliqu khabaru limubtadain maxduufin taqdiru hada muطayliqu wa qiila fi safarjalin sufayriju w qiila alwaaw ااstinaaf qiila ficlu maadi mabniy majhuul fi safarjalin jaar majruur mutacaliq bqiila sufayrijun naaib اlfaacili wa qiila fi sufayrij waa la yiri inaad xikaayo ciraabtid iyo in sufayrijun naaib اfaacil marfuuc calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi wa fii fatan alwaaw xarfu caطfin fii fatan macطuuf calىa sufayr calى safarjalin wa qiila fi safarjalin waxaa layihi wa qiila fi fatan waxaa layihi marka fatan waa majruur bkasra mqadara calى alif اmaxduufati iltiqaaءi saakini maca midura tacaduru fatan mustakrijin sifatu lifatan wa fi fatan waxaa layihi fatanko mustakrijin wax lasoo baxay mustakrijin sifatu lilfataa wa sifatu lmajruuri majruur calaamatu jari kasra daahira mukhayriju waxa weeyaan naaib اlfaacili sidii sufayriju oo waxay ka dhigan tahay waqiila fi fatan mustakrijin mukhayriju yaa la yiri sidaas oo kale wqad tuzaad اlyaau litacwiidi wاljabri lilmusagari اlmahiidi alwaaw listinaaf qad xarfu taxqiiq tuzaadu ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuuli marfuuc bdama daahira alyaau naaibu faacili marfuuc bdama daahira litacwiidi jaarun wmajruur mutacaliq btuzaad wاljabri alwaaw xarfu caطfi aljabri macطuuf calى الtacwiid wاlmacطuuf calى majruuri majruur lilmusagari jaaru wamajruur mutacaliq btuzaad almahiidi صifaة lilmusagari wa صifaة اlmajruuri majruur calaamatu jari kasra daahira ka qowlihim khabru limubtadain maxduuf taqdiiru wadalika ka qowlihim ina xarfu towkiidi wanasbi almuطayliqa ismu ina mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira atىa ficlu maadin ficlu maadin mabniyu calى fatxati mqadaraةi calى اlأlfi manca midura tacduru wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru yacuudu ilى اlmuطayliq wa jumlaةu atىa min alficli wاlfaacili fi maxali rafci khabaru ina waakhiban xaalu min faacili atىa damiirka oo ataa huwa ah ay xaal ka tahay mansuuban wa calaamatu nasbii fatxa daahira wa huwa ismu faacilin waakiban taas ismu faacil daarib oo kale wa yacmalu camala ficlihi yarfacu lfaacila wayansibu lmafcuula wa faaciluhu damiiru mustatirun jawaazan taqdiru huwa yacuudu ila lmuطayliq asufeyrija mafcuulu bihi lismi اlfaacili waakibka ism faacilkaasay mafcuul u tahay mansuub calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi ilaa fasli jaarun wamajruuru mutacaliqu biwaakibin fasli mudaaf ashitaai mudaafu ilayhi majruur wcalaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aakhiri shitaa'i ay hamsada waxaa loo gooyey liajli shicri wa qasru dilmadi wa qasru dilmadi diraaran mujmacu oo ibni maalig yiri isimka mamduudka ah hamsadiisa waa la goyi karaa liajli idiraar wshada mima asaluuhu daya taskiiru daa wamithluhu ladaya washada alwaaw listinaaf shada ficlu maadi mabniyu cala fatxi mima min xarfu jar maa ismu mawsuul majruuru bimin wa calaamatu jarihi mima mima min xarfu jar maa ismu mawsuul bimacna aladi majruuru bimin mabniyu cala sukuuni fi maxali jarin mima min iyo ma ayadoo ahayd yaa nuuntii reebaneeda miimta lagu idqaamay mima haddaad aragtid min ma ay asalkeeda ka dhigan tahay asaluuhu ficlun wa faacilun wa mafcuulun bihi kayfa ninka in craab ah, arday hadduu meeshaan soo gaaro in kelimada loogu dhawaaqal rabo asaluu ficlun maadin mabniyun cala dami litisaali biwaaw ljamaaca wa waaw اljamaacati damiir mutasil mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin wاlhaau damiir mutasil mabniyun cala dami fi maxali nasbin wاljumlaة min alficli wاlfaacili asaluuhu laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul dayaa faacilu shada mabniyin calى الsukuni fi maxali rafcin washada waxaa shaad noqday dayaa shaad noqotay ayadaa faacil taskiiru daa marka taصiru khabru lmubtadain maxduufin taqdiru wahiya tasiru da wahiya dhayaadi tasiru da tasiru khabru mubtada marfuuc tasiru mudaaf da mudaafu ilayh mabniyu cala sukuuni fi maxali jarin w mithlu alwaaw xarfu caطfin mithlu mubtada marfuuc bdama daahira mithlu mudaaf wlhaa mudaaf ilayh mabniyu cala dam fi maxali jarin aladaya khabr mbtada mabniin calى sukuni fi maxali rafci wa mithluhu aladaya wa qowluhum ayda unaysiyaanu shada kamaa shada mugayribaanu wa qowluhum alwaaw istinaaf qowlu mubtada marfuucu biاlibtidaa wa calaamatu rafci dama daahira qowlu mudaafu mudaafu iley mabniin calى sukuni fi maxali jarin ayda mafcuulu lificli maxduufin mafcuulu muطlaq mansuubu calaamatu nasbihi aadaya iyado ayda waan soo craabna mar badan unaysiyaanu khabaru limubtadain maxduufin taqdiiru hada unaysiyaanu hada waa mubtada unaysiyaan khabaru mubtada marfuuc calaamatu rafci dama daahira ayb wاljumlaة min almubtada'i اlmuqadari w khabarihi اmadkuur oo huwa unaysiyaan ah fi maxali nasbin maquulu qowlihim wa qowluhum oo mubtada waa ku dambaysaa shada ficil maadi mabniun cala اfatxi wاlfaacilu damiiru mustatirun jawaazin taqdiru yacuud ilى اlqowl wاljumlaةu min alficli wاlfaacili shada fi maxali rafcin khabaru mubtada qowlka khabarkiisi waa fiiri laqbada wa qowluhum ay qowlkoodu aydan ku noqone unaysiyaanu ay ku qowleen he shada waa shaad noqday meeshaas khabarkii ah kamaa shada mugayribaanu alkaafu xarfu jarma masdariya shada ficlu maadi mabniun cala fatxi mugayribaanu khabaru faacil dhe mugayribaanu faacil marfuuc calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhirihi ayib waاljumlatu min alficli wاlfaacili shada mugayribaan majruuratun bxarfi اljari ama ma wmaa daklat calayh fi taأwiili masdari majruuru bاlkaaf wالtaqdiir wa qowluhum dalika shada ka shuduudi mugayribaan marka kaafti waxay jirtay shuduudtaasay jaraysaa ayb walaysa hada bmithaali yuxdى faاtabici اlasla wadac maa shada walaysa alwaaw lilistinaaf laysa ficlu maadi mabniyu cala اlfatxi haa xarfu tanbiida ismu ishaara mabniyu cala الsukuni fi maxali rafci ismu laysa bmithaali albaau zaa'ida aw ziyaadat fi khabri laysa mithaalin khabaru laysa mansuub mithaalin khabru laysa mansuub calaamatu nasbi fatxatu muqadara manaca min duhuurihaa manaca min duhuurihaa dukhuulu xarfi ljari calayhi waxaa la ahayd walaysa haadaa mithaalan ay ahayd markaasaa ba oo xarfu jar ah lagu siyaadiyey lafdigay ka jaray laakiin macnaha waa ka kordhigan yahay yuxdaa ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuul waca huwa marfuuc bidamati muqadara cala alalifi manaca min duhuriha tacaduru wa naa'ibu lfaacili damiiru mustatiru jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilى mithaal wاljumlaة min alficli wa naa'ib اlfaacili yuxdaa fi maxali jarin sifatu limithaalin mithaalkoo yuxdaa saas waay faاtabic alfaa اstinاab itabic ficil amr mabni calى الsukuun khusira litakhalusi min iltiqاءi الsaakinayn wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta alasla mafcuul bihi mansuub w calaamatu nasbi fatxaة ظaahiraة fi aakhiri wadac alwaaw xarfu caطfi dac ficil amr mabniun calى الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta ma ismu mawsuul bmacna اladii mabniun calى الsukuni fi maxali naصbi shada ficlu maadi mabniun calى اfatxi wاlalifu lilطlaaq wاlfaacilu damiiru mustatirun jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilaa ma wاljumlaة min alficli wاlfaacili shada laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul wa jumlaة dacna macطuufaة calى jumlati itabic wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina muxamed w aalihi w صaxbihi ajmaciin